رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها wuxuu baabu yahay salaat alciid salaada ciidda qabla alkhudbati khudbada horteed inay tahay biqayri adaanin adaan la'aan walaa iqaamatin iyo aqimid la'aan iyadoon adaan iyo aqimaad midna lahayn iyo wamaa yuqra'u waxa la akhrinayo fiiha salaada ciida dhexdeeda bimacnaa salaada ciida iyo khudbada inay salaadu horayso khudbadana laga dambaysiinayo in la cagsi lagu sameeyo oo khudbada la hormariyo salaadana la dambaysiiyona inay khalata qodobka labaadi waxa weeye salaada ciidu inaysan aadaanna lahayn aqimaadna lahayn labadaa midna inaysan lahayn qodobka saddexaadina waxa weeye oo tarjamada maxaa lagu akhrinayaa oo qur'aana labada ragcadood ee salaada ciidda can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu ullahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuul alle iyo wa abubakrin abubakar iyo wa cumar yusalluuna kuwa tukaday ahaadeen ayay ahaayeen alciidayni labada ciidood qabla alkhubati khudbada horteed rawahu ljamacatu baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye isla xadiidka mid la mida ah buu warinayaa ay jamaacadu warinayaan ila tirmidi min xadiidi ibni cabbaas oo uu leeyahay shahidtu lciida maca anabiy sal lla lay wasalam wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaan fakulluhum kanuu yusalluuna qabla alkhudba waxaan xaadiray buu leeyahay ciidda oon la tukaday nebiga abubakarna waan la tukaday cumarna waan la tukaday cuhmaanna waan la tukaday kulligood waxay ahaayeen kuwa salaada tukada khudbada ka hor oo khudbaday dambaysiin jireen ayb xadiistaasi waxay kutusaysaa ama xadiiskaasi kutusayaa inay sunnadu tahay inay salaadu horayso khudbaduna dambayso wacan jaabir bni samura qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday ah, yacni waxaa laga wariyaa cumar aahaar baa ka soo soo aroortay oo dhahaysa inay mar khudbada hormariyaan salaadana dambaysiiyaan aahaarta cumar iyo cumaan inay ka sugan tahay iyo inayna ka sugnayn baa laisku khilaafsan yahay xaafid alciraaqi iyo khayrkii waxay leeyihiin ma sugna cumarna kama sugna cumaanna kama sugna waana shaad buu leeyahay daciif xaafid ibni xajar waxaad moodaa inuu leeyahay ama uu iilanayo inay asaxday oy cumar iyo cumaanba ka asaxday inay mar ka hormariyeen khudbada inay hormariyeen wuxuuna ku xambaarayaa hadday ka sugnaato inay si naadira mar uga dhacday laakiin waa laga doodiyo qolyaa waxay leeyihiin kama sugna cumar walaa cumaan toona ayb wakadalika cabdulaahi bnu subayr bay isagana soo aroortay inuu mar isagana hormariyey muxuu ahaayey inuu khudbada hormariyey ayadana muran baa ku jirta mucaawiyana waa laga wariyaa kama sugnaanin baa laleeyahay ayb ciddii ugu horraysay oo bilowda in ay khudbadu hormarto salaaduna dambayso sida saxiix muslim iyo qayrkii ku sugan wuxuu ahaa marwaan ibnulxakam oo gudoomiye gobol u ahaa mucaawiyatu bn abi sufyaan isagaasaa bilaabay waana lagu inkiray ninkii ugu horreeya bilaabay ninkaasuu ahaa baa laleeyahay macnaa oo lagama horraynin markuu bilaabayna saxaabadu arrintaa waa ku diideen oo aad bay ugu inkireen laakiin dee madax buu ahaa wacan jaabir bni samura qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday maca nabiy nabiga la jirankiisa sal lla lay wasalam alciida ciiddii baan tukaday hayra maratin walaa maratayn waxaan mar ahayn laba goorna ahayn yacni wax ka badan waay biqayri aadaanin aadaan la'aan walaa iqaamatin iyo aqimaad la'aan iyadoon aadaanna lahayn aqimaadna lahayn rawahu axmed baa wariyey wa muslim waabu daawuud watirmidi wa can ibni cabbaasin wa jaabirin qaala waxay yidhahdeen lam yakun ma ahayn yu'adanu mid la aadaamo yowma alfitri maalinta afurka walaa yowma aladxaa iyo maalinta udxiyada toona labadaa ciidood midna lama aadaami jirin bay dheheen muttafaqun calayh walimuslim waxaa u sugnaaday can cataa qaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii waramay cataa ibnu abi rawax baa odhanaya ahbaranii waxaa ii warramay jaabirun jaabir baa ii warramay wuxuu ii sheegay anlaa aadaana aadaan inuusan jirin yowmaalfitri ciidulfitriga xiina goorta yakhruju uu soo baxayo alimaamu imaamku markuu soo baxayo walaa bacdamaa yakhruju markuu soo baxda kadibna aadaan ma jiro walaa iqaamata aqimaadna ma jirto walaa nidaa'a yeedhid dadka kelimaad kale loogu yeedhana ma jirto walaa shay'a waxba ma jiro laa nidaa'a dhawaaqidi ma jirto yowmaidin maalinka walaa iqaamata aqimaadna ma jirto aadaan ma jiro aqimaad ma jiro wax kaloo dadka loogu yeedhana maalinkaa ma jiro ayb saasuu ii sheegay xadiistaa dambana waxay ku tusaysaa maalinta ciidda ama masaajid ha lagu tukanayo ama musallaha iyo bannaanka ha loo baxee salaadda ciiddu inayna aadaanna lahayn aqimaadna lahayn sidaasayna caammatu ahlilcilmi ay qabaan bal ibnu qudaama wuxuu leeyahay caleyh raxmatullaah wax khilaafsan ma ogi buu leeyahy wax khilaafsan oo yidhi salaadda ciidda ha loo aadaamo ha loo aqimo wax yidhi ma garanayo ayb laakiin musanaf cabdirasaaq waxaa ku yimid ciddii ugu horraysay oo aadaanka bilowday salaada ciida inuu mucaawiye ahaa ibnu zubayrna waa laga soo guuriyaa cabdulaahi ibnu zubayr say uga sugan tahayna allahu aclam ayb almuhim waxa weeyaan wax sunnada nebiga sal lla lay wasalam ku sugan ma aha waxaa kaloo sunnada nabiga ku sugnaan sal ly waslam dhawaaqa iyadana loo dhawaaqayo dhawaaqa la dhawaaqayo oo asalaatu jaamica oo kale masaajidda qaarkood meelaha qaarkoodoo salaadda marka loo istaagaya asalaatu jaamica salaatu jaamicadaasi lafteedu ma sugna ahar bay ku timid mursal ah oo zuhri laga warinayo oo min maraasiil zuhri ah waana daciif in asalaatu jaamica la yidhaahdo qaarkood waxay uga qiyaas qaateen salaatu lkusuuf asalaatu jaamica meeshay ku sugan tahay waa salaada qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka asalaatu jaamica taasaa loo isticmaalaa amaa meel kale in la geliyo waa nooc qiyaasa saxna maaha ama salaada ciidda in la yidhaahdo asalaatu jaamica ama sida meelaha qaarkooda salaada taraawiixdoo kale marka loo istaagayo asalaatu jaamica kullu daalika wax weeyaan wax sugan maaha nebiga kama sugna salawatu rabbi waslamu caleyh marka wax dhawaaqayo wax dadka loogu yeedhayo ma jiro dadku ay isu imaanayaan kadibna uun salaadda loo istaagaya khudbaduna waa ka dambaynaysa wacan samurata radi allahu tacala canhu ana nebiya nebigu sal ley wasalam kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fi lciidayni labada ciidood wuxuu akhrin jiray bisabbix isma rabbika alaclaa iyo wahal ataaka xadiiu lghaashiya yani ragcadda hore sabbixisma ragcadda labaadna suuraة اlhaashiya raw axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey طaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar طabaraani fi اlkabiir sanadkiisuna waa saxiix walibni maaja waxaa u sugnaaday min xadiiث ibni cabaas iyo wa xadiiثi nucmaan ibni bashiir milhu midkaa mid la mid ibni maaja baa wuxuu warinayaa xadiid kanoo kale ah oo ibni cabaas laga warinayo iyo ku kaloo kanoo kale ah oo laga warinayo nucmaan ibni bashiir oo labaduba waxay leeyihiin nebigu sal ley wasalam labada ciidood wuxuu akhrin jiray ragcadda horena sabbixisma talabaadna hal ataaka xadiiulhaashiya ayb waqad sabaqa waxaa soo hormaray buu yidhi xadiiunucmaani nucmaan oo liqayrihi ibni maajah cid aan ahayn u sugnaaday filjumucati jumcadu inoogu soo hormaray liayrihi liqayri ibni maajah waay xadiidka nucmaan ee isaguna sidaa sheegaya oo dhahaya labadaas suuradood inuu nebigu akhrin jiray ciidda xadiidkaa nucmaan wuxuu inoogu soo hormaray fii kitaabi aljumuca isaga oo ay warinayaan ibnu maajah cid aan ahayn waan soo marnay xadiidka isaga ah oo eh, muxuu ahaayey eh, jamaacadu ay warinayaan ila albukhaariya wabna maajah bukhaari iyo ibnumaajah mooye jamaacada intooda kalea warinaysa waxaana ku sugan waxa axaadiistaa hore hadda ay sheegtay marka garo oo xadiiu nucmaan ibnu bashiir oo ibnu maajah uu warinayana waa jiraa xadiiu nucmaan ibnu bashiir oo macnaha laftiisa sheegaya oo jamaacadu warinayso ibnumaajah uusan la warinayninna waa jira intiibuu meesha ku tilmaamaya man wuxuu ku soo hormaray waqad sabaqa xadiiu nucmaani liqayrihi fi ljumuca wuxuu inoogu soo hormaray baabu maa tuqra'u aw maa yuqra'u fi salaati اljumuca mar dhow baan soo marnay baabkaas baad dib ugu noqonaysaan manaa xadiiku halkaas ku yimi wa can abi waaqidin اleyثi wuxuu kutusaya marka in la akhrinayo ay sunno tahay in la akhriyo labadaas suuradood labada ragcadoodna lagu kala ahriyo wa can abi waaqidin اleyثi wasa'alahu walxaal sa'alahu isagoo uu weydiiyey cumaru cumar isagoo uu weydiiyey ma kaana muxuu ahaa yaqra'u mid uu akhriyo bihi isaga rasuululahi sal lay waslam fi ladxa waalfitri labadaa ciidood muxuu nebigu akhrin jiray isagoo cumar uu weydiiyey ninka layidha abuwaaqid fa qaala wuxuu yidhi wa can abi waaqidin waxaa laga warin alleyfi wa sa'alahu cumaru isagoo cumar uu weydiiyey cumar baa su'aashan weydiiyey kadibna sidanuu ku jawaabay fa qaala wuxuu yidhi wuxuu ahaa yaqra'u mad akhriya nebigu fiihimaa labadaa dhexdooda wuxuu ku akhrin jiray biqaaf waalqur'aani almajiid iyo waqtarabat isaaca rawahu ljamacatu waa warisay ila lbukhaariiyo bukhaari mooye ayadana waa qaab kaloo muxuu ahaayey ayadana bannaan wa haddii labadaa suuradood la akhriyo iyo haddii labadii ka horraysay la akhriyo intuba waa sunno oo marar badan baan soo sheegnay waa waxa loo yaqaano sunnada waxaa loo yaqaano ikhtilaafu tanawuc yacni shay intaasoo weji ku sugan inta wejiye uu ku sugan yahayna ayna iska hor imaanaynin intuba waa bannaan yihiin wa waa sidaan ku soo marnay aadaanka noocyadiisii kala gedisnaa ee muxuu ahay salliga noocyadiisii kala gedisnaa ee ataxiyaadka noocyadiisii kala gedisnaa muxuu ahaayey awjuh fara badanoo nebiga ka sugan waay kulli marka way wada bannaan tahay kulli waa wada sunnu kaad qaadatoba macnaha inaad kolba mid qaadatana waa fiicanta baabu cadadi takbiiraat takbiiraadka tiradooda fii salaati alciidi salaadda ciidda dhexdeeda ahaatay iyo wa maxalliha iyo takbiiraadku meesha ay gelayaan salaaddii ciidda ahayd waxay salaadaha kale kaga disan tahay waxay leedahay allaahu akbaryo fara badan allahu akbarta lagu gelaya mooye kuwo kalay leedahay salaadu marka takbiiraadkaasi waa intee xaggayse salaadda kaga jiraan ma bilowbay galayaan ma gadaalbay ka gelayaan xaggay ka gelayaan an camr bni shucaybin an abihi can jaddihi ana nabiya nebigu sal lay slam kabara wuu takbiirsaday fi ciidin ciid dhexdeed wuxuu takbiirsaday inatay casharata labi-iyo toban takbiiratan oo allahu akbar labi-iyo toban takbiirood ayuu salaad takbiirsaday sabcan toddoba ayuu takbiirsaday fi luulaa ragcadda hore dhexdeed wa hamsan shanna wuu takbiirsaday fil aakhirati midda mxuu ahaaye dambe ama ragcadda kale dhexdeeda walam yusallimu mu uusan tukanin qablahaa salaada ciidda horteed walaa bacdaha iyo gadaasheeda toona salaada ciidda ka horna salaad sunna'a ah kama hormarin salaad sunna ana kama dambaysiin labadaa ragcadoodunbuu tukaday rawa axmed baa wariyey ibnu maaja waxaa kaloo soo saaray qaybta hore takbiirta ku saabsan abu daawuud iyo taxaawi iyo daaraqutni iyo bayhaqi waxaana saxiixiyey alimaam albukhaari waxaa sanadkiisa taxsiininaya sheikhulalbani shucayb alarnauud ciraaqina wuxuu leeyahay sanadkiisa waa saalix waxaa kaloo sidaa dhahaya isagana asheikh abu isxaaqin alxuwayni ayb wa qaala axmedu axmed wuxuu yidhi waa imaam axmed ana anugu adhabu waan tegayaa ilaa haada kan xaggiisaan aadayaa waay adhabu ilaa haada xadiiskanu siduu qabaan ku tegaya wa oo ah in e, ragcadda hore toddoba takbiirood ay gasho ragcadda labaadna shan takbiirood inay gasho sidaa xadiidku sheegay baan anugu qabaa buu yidhi imaam axmed ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam attakbiiru allahu oo fi ku jirtaay sabcun waa toddobo fil uulaa ragcadda hore dhexdeeda wa khamsun iyo shan fil aakhirati midda dambe ku jirta waalqiraa'atu akhrintiina bacdahumaa labada ragcadood gadaashooday ahaatay maya bacdahumaa takbiiraadkaa gadaashooday ahaatay kiltayhimaa labadooduba ah, kiltayhimaa bimacnaa waxa weeye qiraa'adu toddobada hore markay dhammaato bay qiraa'adii gelaysaa faatixadii shanta dambana markay dhammaato ayay gadaasheeda qiraa'adii faatixadu gelaysaa rawaahu abu daawuud baa wariyey wadaara qutniyo xadiidka sanadkiisu waa xasan laakiin wuxuu leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah xadiidka sida raajixa ah qawli ma ahe waa ficli hadda meeshan muxuu ka dhigay qaala nebiyu buu yidhi wuxuu yidhi ciidulfitriga takbiiraadkiisu waa toddoba ragcadda hore ah iyo shan midda damba nebigaa yidhi buu ka dhigay soo ma marka sidaasi waa laga xoog badan yahaye nebigaa yidhi meahe xadiidku wuxuu u badan yahay nebigaa sameeyey oo midda horena toddoba takbiirsaday midda dambana shan takbiirsaday marka xadiisku inuu ficli yahay baa xoog badan waana midka bukhaariiyo qayrkii ay saxiixinayaan amaa inuu qawli noqdo wuxuu leeyahay waa shaad waa laga xoog badan yahay xukumku isma bedelayo oo nebiga ficilkiisa wuxuu sameeyeyna waa xadiid wuxuu ku hadlayna waa xadiid laakiin markii laga hadlayo keebaa sugan waxaa xoog badan oo riwaayaadku u xoog badan yihiin inuu ficil nebiya ee uusan qawli ahayn xadiid saasuu rajaxaya macnaa ayib waana midka uu bukhaari saxiixiyey baa kaas ficliga can camri bni cawfin ilmuzani ana nabiya nebigu sal lay waslam kabara wuu takbiirsaday filciidayni labada ciidood dhexdooda filuulaa midda hore ragcadda hore dhexdeeda wuxuu takbiirsaday sabcan toddobo qabla alqiraa'ati akhrinta ka hor wa fi ahaniyati midda labaadna wuxuu takbiirsaday hamsan ragcadda labaadna dhexdeeda wuxuu takbiirsaday hamsan shan takbiirood qabla alqiraa'ati akhrinta ka hor rawaa waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi axsanu huwa xadiidkani axsanu shayin shayga ugu fiican weeye oo fii hada albaabi baabkan dhexdiisa ku sugan caninnebiyi nebigana laga wariyey sal lay waslam meeshaa waxaa ka maqan alimaam tirmidi hadalkaa intuusan dhihin xadiidka wuu taxsiiniyey awaahu tirmidiyu waxasanahu buu yaa ka fiicnay yidhaah rawaahu tirmidiyu waxasanahu wa qaala xadiidka marka hore xasan weeyaan buu yidhi kadibna wuxuu yidhi huwa axsanu shayin fii hada albaab saas man maxaan u leenahay sidaa leanna shayin fi lbaab kama laasimayso taxsiinin sida maalan asaxu shayin filbaab hadduu yidhaahdo tasxiixin kama laasimayso saas way macnaa ee baabka wixii ku soo arooray buu ugu roon yahay waay waxaa dhici karta inay wada daciif yihiin laakiin isaguu ugu roon yahay axsan iyo asax iyo saas waaye laakiin hadduu yidhaahdo xadiiun xasan waa xugum cad oo xadiidka inuu taxsiiniyey saas daraaddeed yani waxa weeye waxasanahu waay xadiidka wuu taxsiiniye kadibna wuxuu yidhi axsanu shayin fi hada albaab xadiidka waxaas kaloo waxaa saxiixiyey ibnu khusayma warawa waxaa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey walam yadkur ma uuna sheegin alqiraa'ata ahrinta muusa sheegin ahrinta muusa sheegin muxuu ka wadaa ibnu maajahna xadiidkan wuu wariyey camr ibni cawf laakiin isagu muusan ku darin qabla alqiraa'ati qabla alqiraa'ati labadaa jumla ma warin isagu muxuu wariyey fi luulaa sabcan wa fi aaniyati hamsan ama qabla alqiraa'a inta qiraa'ada ku saabsan ibnu maajah ma warin ayb sheekh albani caleh raxmatullah wuxuu leey xadiidku axaadii ka horaysa iyo kuwo ka dambaysuu saxiix ku yahay ayb axaadiis ka horaysa oo kuwa hadda ka horreeya cabdillahi bni camr ibni caas xadiidkiisaa ka horreeya iyo sidoo kale xadiid caaisha oo ka dambeeya iyo axaadiistaasuu ku xoojinaya laakiin xadiidka sanadkiisa waa daciifo waxaa ku jira in la yidhahdo kaiir ibni cabdillahi bni camr kaiir ibni cabdillahi oo daciifa ah. muxadisiinta qaarkoodna ay waa matruuk baa sanadkiisa ku jira laakiin kuwa kale ayuu ku xoogaysanaya isku macnayhi warawa waxaa wariyey ibnu walam yadkur ilqira'a waay laakinahu ibni maajah rawaahu xadiidka wuu wariyey wa fiihi alqiraa'a walxaal fiihi dhexdiisa alqiraa'atu isagoo qiraa'adu ku jirto kamaa sabaqa sidii soo hormartayba min xadiii sacdin almu'adin sacdin almu'adin xadiidkiisa isagoo ah ayuu ibnu maaja xadiidka wariyey oo qiraa'aduna la socoto adiga garoo xadiidku markuu yahay xadiidka camr bni cawfin ilmusani markuu yahay qaybta qiraa'ada isagoo wata waxaa ku wariyey tirmidi ibnu maajahna waa wariyay laakiin isaga yani lafdigiisa qiraa'adu lama socoto laakiin ibnu maajah laftiisa xadiidka saxaabi kaluu ka wariyay oo ah ninka la yidhaahdo sacd ibn mu'adin markuu sacd ibn mu'adin ka wariyeyna qaybta qiraa'adu way la socotaa ibn maaja marka markuu ka warinayo camr ibni cawf qiraa'adu lama socoto markuu sacd almu'adin ka warinayana qaybta qira'adu way la socotaa saas way hadalku meesha ka wada laakiin rawaahu waa wariyey ibn maaja xadiidka wa fiihi alqiraa'atu isagoo ay qiraa'adu la socoto qabla alqiraa'adaas iyadoo ay la socoto kamaa sabaqa sidii soo hormartay min xadiidi sacdin mu'adin sheekh albaani wuxuu leeyahay isaguna waa saxiix bimaa bacdahu oo xadiidka camr ibnu caas ee hore iyo xadiidka ka horreeya camr ibni cawf iyo xadiidu caa'isha intaba oo waxay gaadhaysaa inay saxiix tahay waxayna faa'iidaynaysaa salaadda ciidda ragcadda hore toddoba takbiirood ta dambana shan takbiirood culimmada badankoodna saasay qabaan akaru ahlilcilmi baa sidaa ku tegay imaamu maalik shaafici axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya ayib shawkaanina sidaasuu rajaxaya saasaa xoog badan laakiin waxay isku khilaafayaan ooy ku kala tegayaan toddobada miyay la socotaa takbiirat lixraam sheekh lama socdee salaaddas warkama hay muaadinka weyde waa kan warso bannaanka ula baxa sheekh hawlbuu kaa rabaa bannaanka waxay isku khilaafsan yihiin qolyahaasi toddobada hore takbiiratulixraamku miyay la socotaa mise way ka baxsantahy shanta kalena takbiiratu rafciga miyay la socotaa mise way ka baxsantahy sidaan isku khilaafayaan alimaamu shaafici iyo isxaaq iyo waxay leeyihiin takbiiratulixraamku way ka baxsan tahay oo salaada marka la galo allaahu akbarta lagu galayaayey way ka baxsan tahay toddoba ka dambaysa wa ragcadda dambena markaad soo kacdo takbiirtaa la soo kacayo way ka baxsan tahay waa shan kale imaamu shaaficiiyo saasay qabaan laakiin qolyaha kale ee maalik iyo qolyaha kale waxay leeyihiin takbiiratulixraamku way ku jirtaayoo toddobaday ka mid tahay shantan dambana waxaa ka mida takbiirada takbiirta rafciga ee la soo kacayaa ka mida sidaasay leeyihin qolyo kalaa jira masalada waxaa ku jira ugu yaraan toban qowl baa ku jirta takbiiraadka salaada ciidda ra'yigaasi waa ra'yiga axaadiistaasi xoojinayso aymadaasina ay qabaan haba isku khilaafsanaadeen takbiratu takbiiratulixraamku ma ka midba oo ma gelaysaa mise way ka baxsanta laakiin jumhuurtu axaadiistani sida ay tilmaamaysay faa'iidaynayso ayay qabaan laakiin mas'aladu ilaa toban qowl oo kalea ku jira oo uu ka mid yahay maalan qowlka thawri iyo abu xaniifa oo saddex takbiirood oo ragcadda hore ah iyo saddex takbiirood oo midda dambe ah saas daraaddeed haddaad xanafiyada la tukato toddobadan arki saddex bay midda hore ka dhigi midda dambana saddex bay ka dhigayaan madaahib kaleetana waa jiraa ilaa sideed madhaboo kalea jirta oo masalada isku khilaafsan yihin axaadiista ku soo aroortay ay deliishanayaan waa daciif inta ugu roonee soo aroortay waa axaadiistan hadda aan kor joogno oo markii laysu geegeeya saxiix noqonaysa baabun la salaata qabla alciidi walaa bacdah laa salaata salaadi ma jirto qabla alciidi ciidda horteeda walaa bacdaha iyo ciidda gadaasheeda toona ciidda marka la yimaado intaan salaadda ciidda la tukanin salaad la tukanaya ma leh oo sunno ka horaysa salaadda ciiddaoo lasii tukan ma jirto salaadda ciidda marka laga baxana sunno ka dambayso oo la tukan ma jirto saas wey can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi kharaja wuu baxay annabiyu nebigu sal ly waslam yowma ciidin maalin ciida ayuu baxay fa sallaa markaasuu wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood buu tukaday nebigu sal lay slam labadaa ragcadood oo lam yusalli uusan tukanin qablahumaa hortood walaa bacdahumaa iyo gadaashooda toona laba ragcadoodoo uusan waxba ka hormarinin waxbana ka dambaysiinin buu tukaday rawaahu ljamaacatu jamaacadii baa ila tirmidiya wabna maajah tirmidi ibnu maajah mooye jamaacada intooda kale waxay siyaadiyeen umma markaa kadib markuu ragcadihii tukaday kadib wuu ataa nebigu u yimid annisaaa dumarkiibuu u yimid tabanwaa soo gaabiyey riwaayadan way gaaban tahaye waxay ahayd salaaddii markuu tukaday buu khudbadii isu taagay khudbadii markuu dhammeeyey ayuu wuxuu is malaha dumarka kuma maqlin markaasuu soo dego dumarku u gudbay saan u tegi markaasuu dumarka u khudbeeyey oo hadal u jeediyey uma kadibna ataa wuu yimid annisaa'a dumarkiibuu u yimid walxaal bilaalun bilaal macahu nebiga la jirankiisa u yahay fa amarahunna dumarkii wuxuu amray bisadaqati sadaqa ayuu amray fa jacalad waxay bilowday almar'atu haweenaydu tasadaqu inay sadaqaysanayso bikhursihaa yacni waxa weeyaan dhegdhegaheeda wa sikhaabihaa iyo kuusheeda khursiga waa dahabka xalqada ahee wareegsan ayaa khursi la yidhaahdaa ama dhagax ama meel kale la geliyo ayib sikhaabkana waxaa la yidhaahdaa waa midka katiinad ahaanta ahee luqunta la geliyo laakiin waxay leeyihiin eh, a'immada eh, luqadu sikhaab waxaa la yidhaahdaa markuusan dahabna ku jirin fidana ku jirin oo iska kuul tahay wax kale oo yacni la taxay oo qoorta la gashado markay tahay ayib adigu wixii ay e, qoortooda ku qabeen iyo dhegihii iyo wixiibay sadaqaysteenoo marka meeshii mara u bilaalhayay bay ku rideen xadiidkaasi waxaa hadda loo deliishanayaa inaysan salaada ciidda salaadina ka horraynin salaadina ka dambayn wax sunnoo ka horraysa ama ka dambaysa ma jirto wa can ibni cumar radi allahu annahu isagu kharaja wuu baxay yowma ciidin maalin ciida ayuu baxay falam yusalli ma tukanin qablahaa ka hor walaa bacdaha iyo gadaasheeda toona wadakara wuxuuna sheegay ibnu cumar ana nabiya nebigu sal lay waslam facalahu inuu sidaa yeelay nabigu inuu sidaa yeelayoo labadii ragcadoodee ciidda bassuu tukaday rawaxa wadiyey axmed watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey xasanun saxiix buu yidhi kadalika sheekh albaani wuxuu leeyahay waa xasan saxiixa walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin xaaluu ka warinayo annahu ibnu cabaas kariha inuu kahday asalaata salaada oo qablal ciidi ciidda horteeda ah salaada ciidda ka horraysa ibnu cabaas inuu kahday ayuu bukhaari wariyey tacliiqan wa yani ma xidhiidhsana laakiin mucallaq ahaan buu ku wariyey wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu can nabiyi sal lay sl nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu kaana wuxuu ahaa laa yusallii midaan tukanin qabla alciidi ciidda horteed shay-an waxba ma uusan tukan jirin ciidda horteed waxba ma tukan jirin fa idaa goortii rajaca noqdo ilaa mansilihi meeshii uu deganaa markuu u laabto ayuu sallaa tukan jiray ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawahu ibnu maaja baa wariyey wa axmed axmedna waa wariyey bimacnaahu xadiidku macna alxaafid albusiiri wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix rijaaluhuna waa iqaat waxaa kaloo saxiixinaya xadiidka dahabi waxaan u jeeda xaakim dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyahy waa xasan bal waxaa taxsiiniyey sidoo kale alxaafid ibnu xajar fii fatxi ilbaari ayib xadiidku wuxuu kutusayaa marka ciidda horteed inaysan salaadina jirin kana dambaynin laakiin ruuxu markuu soo laabto gurigiisa yimaado ama goobtu deganaa uu soo laabto markaa waa tukan karaa markaa waa tukan karaa laakiin meesha inta la joogo may madhabka imaam axmed iyo kayrkii baa sida axaadiistu tilmaamaysoo salaad ka horaysa labada ragcadoodee ciidda iyo wax ka dambeeya labaduba waa karaaho wax daliilana maleh laakiin in badanoo fuqahada ka mid ah waxay leeyihiin wax dhiba kuma jiro oo seena dhib ugu jira nebiga lagama haye waxay leeyihiin axaadiistani waxay ka hadlaysaa ee imaamkay ka hadlaysaa waa qaababka imaamu shaafici uu xadiiska uga jawaabay oo uga jawaabay cidda laleeyahe laga hadlayo nebigu imaam buu ahaa hadduu imaam ahaana imaamka unbaan tukan karinna dadka kale way tukan karaan halkaasay ka baxeen siyaabo kalena way uga jawaabeen jawaabahaasi yacni mardi ma ah jawaabahaasi jawaabo raalli lagu yahay maaha mana saxsana sawaabku waxa weeye imaam iyo ma'muumtoona wax salaadoo ka horaysa ma jirto salaadda ciidda wax ka dambeeyana ma jirto lama aqoolin laakiin waxay leeyihiin alxaafid alciraaqi iyo ibnu xajar iyo shawkaani iyo waxay leeyihiin ee haddii waxa laga hadlayo waa salaad ka horrayso oo sidii raatibo oo kale u ah salaadda ciidda ama ka dambaysaoo sidii raatibo kale u ah laakiin sunno mutlaqa ah. sunno iska furan oo aan loola jeedin inay ku xidhan tahay salaada ciidda ah sunnadaa furani marna lama diidin bay leeyihi sidaana shawkaanina waa rajaxaya sunnada furan ee aan meelna ku xidhnayn wakhtina ku xidhnayn salaadna aan raacsanayn sunnadaa mutlaqa wakhti karaahiya mooyaane xilli kale oo shareecadu diidda ma jirtaa laleeyahy waad iska tukan kartaa taa mutlaqada marka waxay leeyihin dhib ma lah waxaa kaleeto iyadana aan dhibaato lahayn haddii masaajid lagu tukanayo marka aan musallaha loo bixin ayadana taxiyatulmasjid in la tukado waay taa nusuusteeda kaley leedahay oo muxuu ahaayey meesha laga hadlayo waa musallah amaa masaajid hadday noqoto intaadan fadhiisanin waa inaad tukato labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ah saas way macnaa baabu khubat alciidi wa axkaamuhaa wuxuu baabu yahay ciidda khudbadeeda iyo axkaamteeda ayuu baabu yahay can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayh waali wasalam yakhruju mid baxa yowma alfitri maalinta afurka iyo waladxaa maalinta udxiyada labadaa ciidood ila almusallaa buu u bixi jiray ah, yani ma jiro wax daliiloo kutusaya haba yaraatee oo sugan baan ka wadaa inuu nabigu salaadaha ciida ku tukan jiray masaajidka xalimsabanuraan tilmaanay kaana yakhruj ila almusallaa halkaasay marka ku fadli badantah allahuma inuuba cudurdaar yimaada mooye oo markaa masaajida lagu tukano wa walu shayin shayga ugu horreeya buuhi oo yabda'uu ku bilaabi jiray bihi isaga asalaatu waa waxa ugu horreeya markuu meesha tagaba nabigu ku bilaabi jirayna salaaday ahay wax kale kama hormari jira uma kadibna yansarifu salaaduu ka gadoomi jiray fa yaquumu markaasuu istaagi jiray muqaabila annaasi dadka hortoodu istaagi jiray intuu soo jeedsada buu dadka hortooda soo istaagi jiray walxaal annaasu dadkiina juluusun ay kuwa fadhiya ala sufuufihim safafkoodii ay u fadhiyaan meeshii ay ku tukadeen bay sidii u fadhiyaan fa yaciduhum markaasuu waanin jiray nebigu sal ley waslam wa yuusiihim wuu u dardaarmi jiray wa ya'muruhum wuu amri jiray waano iyo dardaaran iyo amar buu isugu dari jiray wain kaana hadduu doonayo nebigu sal lay slam wain kaana hadduu yahay dheh yuriidu mid doonaya an yaqtaca inuu gooyo bacan ciidan la dirayo aw amase ya'mura inuu amro bishayin shay inuu amro hadduu doonayana amara waa amri jiray bihi shaygaas uma kadibna yansarifu waa gadoomi jiroo wuxuu ku laaban jiray deegaankiisa gurigiisu ku laaban jiray ayib waxaa laga wadaa dadka waana waanin jiray waa la hadlin jiray waa wacdin jiray waa amri jiray hadduu markaa ku talagashan yahay inuu ciidan diro oo meeshaas goobtaa la isugu yimid markaa ciidanka ka magacaabi jiray ciidan meel ku duulahay bacfigu waa ciidanka la dirayo meeshaasuu iyadana ka goyn jiro ka jirjira man ayib ama shay kaleeto oo dadka masaalixdooda danahooda hadduu rabo inuu amro meeshaasuu iyadana ayuu ku oofsan jiray nabigu sal sl muttafaqun caleyh xadiiskaasi marka wuxuu faa'ideeyey nabiga hadyigiisu wuxuu aha sal ley in eh, marka meesha la tagaba uu bilaabo eh, muxuu ahaayey salaadda salaadda kadibna ay khudbadu ka dambayso saasay ahaan jirta oo dadka u khudbeeyo ou la hadlo wa can taariq ibni shihaabin qaala wuxuu yidhi marwaanu marwaan wuxuu soo saaray almimbara mimbarkiibuu soo saaray marwaan ibnu lxakam waa ninkii xilligii mucaawiyat bn abi sufyaan uu khaliifka muslimiinta ahaa ama uu ahaa mxuu ahaay boqorka muslimiinta ahaa bilaxra ayuu wuxuu ahaa guddoomiye oo madiina ayuu ka ahaan jiray barsaabka ah kadibna markuu mucaawiya tegay oo wiilkiisa meeshii u dhiibay oo reer bani umaya lagu kacay oo raggii dagaalada galay buu ka mid ahaa mu'asisiintii dowladdii reer bani umayuu ka mid yahay ibn marwaan aabbihii waay marka dowlatu bani umaya mu'asiskeedii baa lagu tilmaamaa haddii mucaawiya laga yimaado iyo wiilashiisii ayb ahraja soo saaray marwaanu marwaan wuxuu soo saaray almimbara mimbarkiibuu soo saaray fii yowmi ciidin maalin ciid ah mimbarkiibuu intuu masaajidka ka qaaday ayuu wuxuu geeyey bannaanka ciidda fa bada'a markaasuu bilaabay bilkhudbati khudbadii buu ku bilaabay qabla asalaati salaadda horteed kow horta mimbar buu soo saaray lama soo saari jira marka labaadee meeshii la sugahayay salaadda in loo istaago khudbadiibuu hormariyey khudbadiibuu bilaabay ayib fa qaama istaagay rajulu nin baa istaagay fa qaala wuxuu idhi yaa marwaanu marwaanow khaalafta waad khilaaftay assunnata sunnadii waad khilaaftay war mawnaanow see wax kaye sunnadii aan soo gaadhnay iyo hadyigii nebigaad khilaaftay akhrajta waad soo saartay almimbara mimbarkii baad soo saartay fii yowmi ciidin maalin ciid walam yakun mana uusan ahayn mimbarku yukhraju mid la soo saaro fiihi maalinka ciidda dhexdeeda mimbarka lama keeni jirin meeshanna looma soo saari jirin masaajidkuu ku ekaa aduguna waad arrintaa waad khilaaftay wa bada'ta waad bilowday buu idhi bilkhudbati khudbadii baad ku bilowday qabla salaati salaadda horteed salaaddii khudbadii baad hormarisay wayna dambayn jirtay niyose waxu jiraan fa qaala wuxuu idhi abu saciidin abu saciid wuxuu idhi abu saciid baa marka meesha fadhiya abu saciidin khudri ama haada kani waa ninkan marwaan qabsadae ama haada kani faqad addaa wuu gutay maa calayhi wixii korkiisa ah alalahi ninkaas xilkii waa iska riday buu hadduuba intaas sameeyey xilkiisii waa gutay samictu waxaan maqlay buuhi rasuulalahi sal lay waslam oo yaquulu leh man ra'aa ruuxii arka oo minkum idinka idinka mida munkaran shay shareecadu diiday oo fastadaaca awooda an yuqayirahu inuu bedelo oo dooriyo falyuqayirhu ha dooriyo ha badalo biyadii gacantiisa ha ku bedelo gacantaa wax kaga qabto hadduu awoodi karo waa fain lam yastatic hadduusan kari karaynin inuu gacanta ku dooriyo fabilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo ha hadlo ayb fain lam yastatic hadduusan carabka kari karin fabiqalbihi qalbigiisa ku dooriyo oo markaa dee qalbiga haka nacway ha kaahdo wadalika kaasina adcafu liimaani iimaan midka ugu tabar daran inaad qalbiga ka kahato waa iimaanka ugu tabar daran iimaan intaa ka tabar ma jiro ilaan haddaad kahashadii lagaa waayo bimacnaa raalli baad ku tahay wa haddaad raalli ku tahayna dembigii qayb baad ka tahay yacni alridaa bishirki aw bilkufri kufrun waalridaa bilmacsiyati macsiya waalridaa bilbidcati bidca gaalnimo haddaad raalli ku noqoto waa gaalnimo haddaad macsiyo raalli ku noqotood u bogsan tahayna waa macsiyo haddaad bidco u bogsantoo taageersan tahayna waa bidco oo bidcad ku dhacday marka sidaas weyaan macnaha ayb rawaxa wariya xadiidka axmedu axmed baa wariyey wamuslim wa abu daawuud wa bnu maajah ninkaa isaga ah ee marwaan qabtay riwaayaadka qaar badani waxay tilmaamayaan inuu yahay abu saciid laftiisa oo intuu qabtay buu soo jiiday markuu arkay asagoo intuu mimbarkii meesha keensaday haddana fuuli raba oo khudba isu diyaariyey ayuu qabsaday markaasuu jiitay gadaal u soo jiitay marwaanna wuu jiitayoo mimbarka xaggiisu u jiitay markaasuu yidhi hayartum wallaah waad dooriseen sunnadii nebiga markaasuu yidhi abu saciidow waxaad ogayd waa laga tegay buuri markaasuu yidhi walle waxaan ogaa wax ka khayr bad inaydaan keenaynin markuu kari waayey yuu iska sii daayey marka riwaayadku waxay tilmaamayaan inuu yahay ninkaasi abu saciidin alkhudri labaduba inay sameeyeenna waa dhici kartaa ninka la qariyey inuu isaga yahayna waa dhici kartaa ayib sababta uu sidaa marka marwaan u samaynayo oo uu bidcadaasi ama khaladkaa u sameeyey waxay ahayd naasa lam yakunuu yajlisuuna lana bacda asalaa fajacaltuhaa qablaha dadku salaada kadib noo fadhin maayaan buur nana dhegaysan maayaan sidaas daraaddeed baan salaada ka hormariyey buur oo dadku intay salaada sughayaan inaan waxaan raba madaxa kaga garaaco oo ina iga kala tegin maan ugu talagalay buui nimankaa reer bani umaya oo marwaan iyo wixii ka dambeeyey iyo dadku dadku ma jeclayn sababtana waxa weeye yani xataa hadalkoodii khudbadooda lama jeclayn waxaan loo jeclayn wuxuu ahaa marxalad adagna waa ku soo hagaageen dagaallo badanna waa galeen rag fara badan oo madax ahaa oo kharibanna way la shaqayn jireen khudbooyinkooda marka waxay ku caayi jireen oo wax kaga sheegi jireen mucaaradkooda oo rag iyaga ka khayr badan ah marka dee khudbo dad lagu maagahayo oo dad ninka hadlahayaba ka fiican khudba lagu caayahayo soo in laysaga dhaqaaqa maaha dadku waxay uga yaacayaan inayna khayr soo wadin bay garanayaan marka waa laga kala tegi ayagiina way bedeleen waxay yidhaahdeen intay salaadda inoogu fadhiyaan aan waxeenna ka dhammaysanno saasay marka ku timid arinta iyada ayb saxaabadu marka waa adiga arkahayo way ka biyadiideen wayna inkireen arrintaa iyada markay soo korodh ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi shahidtu waan xaadiray maca nebiy nebiga la jirankiisa sal lay slam yowma alciidi maalin ciida fabada'a wuu bilaabay bisalaati salaaddii buu nebigu bilaabay ayuu ku bilaabay dhe qabla alkhudbati khudbada horteed biqayri adaanin walaa iqaamatin aadaan iyo aqimaad midna isagoon jirin uma kadibna qaama nebigu waa istaagay mutawakki'an xaal uu yahay mid ku tiirsan ama cuskan calaa bilaalin bilaal korkii isagoo ayuu nabigu soo istaagay sal ly waslam fa amara wuxuu amray dadka bitaqwa allaha alla cabsidiisa wa xaha wuu boorriyey oo dadka wuxuu ku boorriyey calaa taacati in ilaahay la ateeco wa wacada annaasa dadkiibuu wacdiyey wadakarahum ama wadakarahum alle ayuu xusuusiyey uma kadibna mada waa socday markuu intaa raggii la hadlay ayuu socday oo xagga dumarku aaday oo gadaal fadhiya uma madaa waa socday xataa ata nisaa ilaa uu dumarka u yimid fawacadahunna wuu waaniyey wadakarahunna alluu xusuusiyey rawahu muslim baa wariyey wannasaa'iyu ayib wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslim u sugnaaday falammaa faraqa markuu ka faaruqay wacdigii iyo ragga hadalku u jeedinayay ayuu nasala soo degay fa ata annisaa'a dumarkuu u yimid fadakarahunna markaasuu xusuusin iyo waaniyey alla xusuusiyo waaniyey wqwluhu buu sheekhu yidhi marka wa qawluhu hadalkaa waxaa wata mu'alifka wa qowluhu odhaahdiisa uu xadiidka yidhi nazla yadullu wuxuu ku tusayaa calaa anna khudbatahu khudbadiisu kaanat inay ahayd calaa shayin shay korkii caalin oo sarreeya soo ma dhihin falammaa faraqa nazla khudbadii markuu dhammeeyey buu soo degay xaggee buu ka soo degay ilan mimbar ma jirin mimbar lama keeni jirin marka meel yara buurimood ah yara taag ah oo yara koraysa inuu fuuli jiray ayaa laga qaadanaya sax mimbarka lama soo saari jirin lama keeni jirin laakiin haddana meel yara isku taagi jir oo meesha ciida ah saasaa laga faa'iidaysanaya taasaana laga qaadan uma nasaladaasi macnaa ayib marka waa yani mimbarka uun masaajidka in bannaanka la geeyaan la ogolayn oo manaabirta la geeyo laakiin inuu imaamku meel yaro sarraysa isku taagaayay taas iyadu waxa weeyaan sunnada nabiga sal lay waslam kama hor imaanayso bal daahirka xadiidka saasaa ka muuqda macna waan sacdin ilmu'adin qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal ley wasalam xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa in ay muxuu ahaayey yani khudbada la hormariyay inay tahay bidcatu bani umaya baa la yidhahdaa bidcatu bani umaya horaan uga soo hadalay inay saxaabo kalena laga wariyo laakiin ma ka sugantaha mise kama sugna wa can sacd ibni mu'adin waxaa laga warin qaala inuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sal lla lay waslam yukabiru mid takbiirsada bayna adcaafi alkhudbati khudbada dhexdeeda adcaaf waa dhexda khudbada intuu wado ayuu dhexdeeda takbiiraad gelin jiray oo kolkuu xoogaa wadaba allahu akbar allahu akbar allahu akbar yugiru badin jiray atakbiira takbiirada allahu akbarta ayuu badin jiray fii khubati alciidayni labada ciidood khudbadooda oo hadalka muddo wadaba takbiiraad buu gelina markuu muddo wadaba takbiiraad buu gelinaya rawa waxaa wariya xadiidka ibnu maajah baa wariyey xadiikaasi xadii sugan maaha xadiikaasi waa sugan maaha ayib sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo cabdiraxmaan iyo aabbihii sacad oo labaduba daciifa sidaasuuna daciif leeyahay waxaa daciifiyey alxaafid almuusiri sheekh albani iyo way daciifinayaan xadiidku daciifba ha ahaado laakiin in badan oo fuqahada ka mid oo ahlulcilmiga ka mid ah baa ku tegay macnaha uu faa'iidaynaya oo ah khudbada ciidaynka ama khudbooyinka ciidda in dhexdooda allahu akbarta la badiyo ah, bilowga dhexda lagu soo celceliyo sidaasi fuqaha fara badan baa ku tagay waxay cuskanayaanna waa xadii xadiikuna waa daciif ayb saas daraaddeed baa alimaam ibnulqayim caleyh raxmatullaahi uu yidhi khudbada ciidda dhexdeeda takbiiraadka lagu soo celcelinayo wax daliila male mar hadaysan daliil lahayn khudbadu waa khudba caadiah khudbadu waa khudba caadiya takbiiraadka dhexdeeda gelayana wax daliila ma laha kaas aan dul taaganay daciifka unbaa ku sugan wax kaleeto ma laha wacan cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba qaala wuxuu idhi assunnatu sunnadu waxa weeye waa taabici weeye cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba qaala wuxuu idhi assunnatu fuqahaa sabca buu ka mid yahay assunnatu sunnadu waxa weeye an yakhtuba inuu khudbeeyo alimaamu imaamku inuu khudbeeyo filciidayni labada ciidood dhexdooda khudbatayni laba khudbadood labadaa khudbo oo yafsilu uu kala saarayo kala bixinaya baynahumaa dhexdooda bijuluusin fadhi uu ku kala bixinayo sunnadu waxa weeye iyo dariiqa saxdaa buu leeyahay in imaamku labada ciidoodee eh, inuu yani laba khudbo uu ciidda ahriyo labada khudbana fadhi udhexaysiyo sida khudbada jumcadoo kale ayb hore waxaa wariyey aarka isaga ashaaficiyu shaafici baa wariyey aarkaasi waa daciif jiddan laba ciluuna qabaa marka koobaad waa mursal oo cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba waa taabici taabicigu hadduu yidhaahdo min asunna ama asunna u yidhaahdana marfuuc ma ah saxaabigu hadduu min asunna ama asunna u dhaho ama asaaba sunna u yidhaahdo wuxuu ka wadaa sunnatu nabiy sal lla lay laakiin taabicigu sidaa maaha saas daraaddeed dhankaa horta waa mursal waa midda labaadee sanadkiisa waxaa ku jira shaykhu shaafici ninkii dhowr goor aan soo tilmaannay ee ahaa ibraahiim ibnu muxamed abi yaxya ee matruuka ahaa matruuku waa daciif jiddan sidaas daraaddeed labadaa cilladood buu aarku qabaa waana ma sugna aar ahaan wuxuu tilmaamayaa ciidda in laba khudbo la khudbaynayo aarkaa daciifka iyo aahaar kaleeto oo aan eh, ka sokaynin oon tabar lahayn baa iyagana loo deliishadaa ciidda in laba khudbo la khudbeeyo qaarna jumcaday uga qiyaas qaataan mar haddayna masaladu deliil ahaan u sugnayn mas'aladii lagu dhisana waa daciif sidaas daraaddeed sida sawaabka waxa weeyaan laba khudbo deliilkeed lama hayee khudbo umbaa la hayaa khudbo aan laba laga dhiginoo la itlaaqay un baa axaadiista ku sugan laakiin laba khudbo jumcaday ku sugan tahay ciidaynku ma laha sidaasaana xoog badan oo raajixa ah, hal khudbo oo wixii muhiimada dadka loogu sheegayo taa unbaa sugan mooye labada khudbo daliilkoodu ma sugna meesha marka waxaan haynaa takbiiraadkuna ma sugna khudbada dhexdeeda ah fadhiga labada khudbo u dhaxeeyana isaguna ma sugna oo labada khudbe ee macnaha la kala goynayo iyaduna daliilkeedu ma sugna wa can cataa waxaa laga warin can cabdillaahi bni saa'ib qaala wuxuu uhi shahidtu waan xaadiray maca nebiy nebiga la jirankii sal ley wasalam alciida ciiddii baan xaadiray falammaa qadaa markuu nebigu dhammaystay assalaata salaaddii markuu dhammaystayoo gutay ayuu qaala wuxuu yidhi innaa annagu nakhtubu waan khudbaynaynaa ee faman axabba ruuxii jeclaada an yajlisa inuu fadhiisto lilkhudbati khudbada inuu u fadhiisto ruuxii jecel falyajlis ha fadhiisto ha dhegaysto waman axabba ruuxii jecel an yadhaba inuu iska tagana falyadhab ha waan khudbaynaynaaye ninkii rabowna khudbada dhegayso ninkii rabowna iska tag rawa waxaa wariyey annasaa'iyu wabnu maajah wa abu daawuud baa wariyey xaakim wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa shardi shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani intuba laakiin abu daawuud iyo nasaa'i waxay saxiixinayaan xadiidku wuxuu faa'iideeyey marka muxuu ahaayey khudbada ciiddu dhegaysigeedu inuusan waajib ahayn khudbada jumcada dhegaysigeedu waa waajib waan soo marnay laakiin khudbada ciiddu waa khiyaar inaad dhegaysato waa sunna haddaad isaga tagtana waxba si kaama ah wax dhiba maada samayn ayib marka khiyaar baa laleeyahay wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi أن caddayn ana alkhubata khudbadu sunnatun inay sunno tahay ayb id low wajabad hadday waajibi lahayd la wajaba waxaa waajibi lahaa aljuluusu fadhiisi lahaa iyada loo fadhiisto yacnii xadiidku nas wuxuu ku yahay khudbada dhagaysigeedu inuusan waajib khudbada lafteeda in la jeediyaayey inaysan waajib ahayn buu ka fahmay waa mafhuum wa khudbada lafteeda in la jeediyo ma laazim baa maya laazim maaha ah oo xageed ka qaadatay xadiidka wuxuu leeyahay khudbada jeedinteedu haduu waajib yahay dhegaysigeedaa waajib noqon laha haddiise dhegaysigii uusan waajib noqoninoo dadkii la fasaxay ayaduna inaysan laazim ahayn bay ku tusi oo iyada lafteedaba layska dayn karo haddii layska daayo salaaddii ciid wax ma noqonin ee sunna laga tegay buu leeyahay halkaasuu maraya laakiin waa laga doodi arrintaa iyadoo waxaa la leeyahay talaasum kama dhexeeyo dhegaysiga in dadka laga fasaxo iyo iyada laf ahaanteeda in la fasaxo wax talaasuma kama dhexeeyo dadkii qaar ka inay iska tagaan way xadiisku wuxuu ku saabsanya amaa iyada laf ahaanteedii inay sunno iyo inay waajib tahay xadiidku yani waxa weeye sidaa kuuma tusayo dood baa laga qabaa fahamkaa sheekhu uu yaani soo jeeday shawkani wuxuu leeyahay wax qaba oo culimmada ka mida ah, khudbada ciiddu inay waajib tahay wax culimmada qaba oo ka mida ah ma ogi buuhi waana nin mxuu ahay mualicah mualic oo aad uga warhaya kutubta dhexdeeda waxa ku yaal iyo aaraada fuqahada iyo culimmada iyo ikhtilaafkooda marka wuxuu leeyahay cid qabta inay khudbada jumcadu waajib tahay ma ogi buui ciidandhilkhudbada ciidda inay waajib tahay cid qabta ma ogi buu leeyahay macna marka waa inay sunno tahay w haddii laga tagana ayna dhib lahayn wakadalika waxaa la mida waan halmaameeye ee takbiiraadka allahu akbarta muxuu ahaaye takbiiraadkan soo marnay ee salaada ciidda takbiiraadka oo toddobada iyo shanta aan soo lahayn ayagana jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan inay sunno yihiin oo haddii lagaba tagaba ama halmaan looga tago ama kas looga tago oo laba ragcadood oon takbiiraadba lahayn la tukado salaaddu way asaxaysaa qaar baa waxay leeyihiin haddii laga tago sujuudu sahwi ha lagu kabo oo imaamku markuu salaada dhammeeyo kadib laba sujuudood hala yimaado qaar baa sidaa qaba laakiin badankood waxay leeyihin sujuudu sahwina lala imaan maayo salaaduna dhib ma qabto marmar bay dhacdaayo hade lama caadaysanin salaada ciid waa wax sanadkiiba laba goor yimaado sooma marka lama caadaysano marmarbaa waxaa dhacaysa imaamku inuuba takbiiraadkaba ka boodaba ah. oo mar damba uu faatixada bilaabay u xusuusta de soo noqoni soo noqon maayo marka marbay marar bay nugu dhacday oo dadkii buuqeen oo la qayliyey oo layidhi mxuu ahay salaad khaldan baa maanta nala tujiya marka dhib male ah, loo badan yahay iyada lafteeda inay sunno tahay man takbiiraatku ayb baabu istixbaabi alkhubati yowma annaxri wuxuu baabu yahay khudbada sunnanimadkeeda yowma annaxri maalinta xoolaha la dhuundhabayo ama xoolaha la qalayo yowma naxri waa maalinta ciidda carafa wey maalintaasaa yowmu naxri la yidhahda dadka oo aan markaa xajka jirinna oo guryahoodii jooga waxay qalayaan xoolihii udxiyada ah salaaddii ciidda markay soo tukadaan udxiyadii bay qalayaan dadka xajka jirana maalinkaa waxay gowracayaan bay gowracayaan yowman naxri marka hadal kama jiro in ilan ciiddii baa salaaddii ciiddaa la tukanaya oo dhulka muslimiintu joogaan oo dhan laga tukanaya in maalinkaasi salaadda ciidda kadib la khudbayn karo waataan axaadiisteeda soo marnay ee maxaa meeshan laga wadaa meeshan waxaa laga wadaa ninka muslimiinta hogaaminaya xajka hogaaminaya xajka dhexdiisa mina maalinta carafa waxaan u jeedaa maalinta yowmunaxri oo maalinta tobnaad ah, ma ugu khudbaynayaa xujayda mise meeshaa in dadka loogu khudbeeya ma marka waxa weeyaan istixbaabu alkhubati yowma annaxri lilxujaaj waay dadka xajinaya maalinta in loo khudbeeyo yowmu naxri oo halkaa khudba la geliyo ma sugan mise ma sugna waa ah, saas wey waa khaas ee maaha caama can ilhirmaas ibni wuxuu ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal ly slam oo yakhtubu khudbaynaya annaasa dadka u khudbaynaya calaa naaqatii hashiisa korkeeda ugu khudbaynaya alcadba ee cadba la dhihi jiray yowma aladxaa maalinta udxiyada biminan mina ugu khudbaynaya rawahu axmed baa wariyo abu daawuud sanadkiisu waa xasan cala shardi muslim ibni xibbaan baana saxiixiyey buliya sheekh albani xadiidkan wuxuu kutusayaa inuu nebigu sal ley wasalam yowmu ladxaa oo yowmanaxri ah inuu dadka u khudbeeyo hashiisa korkeedana uu ku khudbeeyo wa can abi umaamata qaale wuxu uhi samictu waxaan maqlay khudbata nabiy nebiga khudbadiisii sal ley slam biminan mina uu ku khudbeeyey yowmanaxri maalintii xoolaha la qalay rawahu abu daawuud baa wariyey wakadalika bayhaqi baa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix axaadiistaasi marka waxay radinaysaa maalikiyada iyo xanafiyada oo waxay leeyihiin maalinta naxriga in xujaajta loo khudbeeyo mashruuc ma aha oo wuxuu nebigu sheegay maxay ahayd waxay leeyihiin waxay iska ahayd uun hadal uu jeedi hadal bay iska ahayd jeediyey mooye khudba ma ahayn warkaasay keeneen khudbay ahayd waliba way inoo soo socotaa qaar ka mida wuu tilmaami doonaa qaar axkaamta waxaa lagu weydiiyey xajka ah, oo mxuu ahaay isagoo hasha saaran weliba axaadiistu waxay sii cadaysay inuu joogay jamratulcaqaba jamrada weyne maalinkaa la tuurto jamra alkubra halkaa markuu marayo yuu istaagay oo hasha korkeedu intuu yani waxa weye saaran buu dadka hadal u jeediyey markaasaa su'aalo la weydiiyey xaj ku saabsan waa meesha ay ku timid marka ifcal walaa xaraj ah, rasuulilaahi waxbaan hormariyey mid baan dambaysiiyey maalinka acmaasheeda ee uu nabigu lahaa ifcal walaa xaraj wixii kuu laabanuun samee dhib ma lehe meeshaasay eh. ayb marka khudbay ahayd in uu hogaanka muslimiinta markaa hogaaminaya uu dadka u khudbeeyo meesha ugu khudbeeyana waa mashruuc hadday duruuftu saamaxaysa waxaa sugan nebigu sal ly waslam maalinta carafana wuu khudbeeyey oo dee carafa meeshii iyadana banka carafa meesha masjidu namira uu ka dhisan yahay masaajidkii muxuuha weyn halkaana khud ka jeediyey maalintan tobnaad oo yowmu naxri ana mina ayuu ku khudbeeyey ayaamu tashriiq oo saddexda beriye dambe ana iyadana isla minuu dadka ugu khudbeeyey saddexduba way sugantahay ayb an cabdiraxmaan ibni mucaadin taymi qaal wuxuu ihi khabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululahi sal lay slam ayaa noo khudbeeyey walxaal naxnu anagu biminan annagoo mina joogna fa futixat waa la furay buu idhi asmaacunaa maqalyaalkanagii baa la furay yani maqalkii baa naloo furay wey xataa kunnaa ilaa aan ahaanay buuhi nasmacu kuwa maqlaya maa yaquulu wuxuu nebigu leeyahay walxaal naxnu annagu fii manaasilina meelihii aan deganayn annagoo joogna yani annagoo kaba durugsanoo meel durugsanoo meeshaan deganayn annagoo joogna ayaannu haddana hadalka nebiga toos u maqlay marka wuxuu ka dhigayaa in ilaahay maqalkii u furay ayib waana cajiibo in maqalka la furay waxaad ku garanaysaa oo meesha taskhiir rabbaaniya ku jiray nebiga sal ley wasalam dadka la socday xajatulwadaac iyo sidaan makarofoon u jirin iyo siday haddana u maqlayeen waa wax cajiiba ah lanna xadiidkii jaabir ee dheeraa fii saxiix muslim waa kii tilmaamayay lahaa nebiga dadka la socda haddaad midigta fiiriso ishaadaa ku daalaysa bidix haddaad fiirisana sidoo kale horay haddaad fiiriso gadaal haddaad fiiriso dadku saasay u socdeen marka dadka intaa leeg hadal aan mikrofoon kaa gudbinaynin inaad gaadhsiiso ma sahlan marka maqalkanagii baa naloo furay buu leeyayb fatafiqa wuxuu gudagalay nebigu sal lay slam yucallimuhum inuu baro dadka manaasikahum acmaashii xajkooda xataa balaqa ilaa uu gaadhay aljimaara ilaa uu gaadhay tuurashada jamaraadka fa wadaca markaasuu dhigay halkaa markuu soo gaadhay axkaamtii xajku dadka u sharxaya iyo manaasigtii iyo say gudan lahaayeen xataa balaqa ilaa uu gaadhay aljimaara jamaraadkii tuurashadoodii ilaa uu soo gaadhay fa wadaca markaasuu dhigay isbacayhi labadiisa farood asabbaabatayn ee suulka ku xiga ah, murugsatooyinka ah ayuu dhigay ayaguu isa saaray waayo uma kadibna qaala wuxuu yidhi bixasal khadfi yacni finiinka ama finiinidda quruuruxeeda ama dhagaxeeda daas bimacnaa facala wey uma qaala ay facala wuxuu sameeyey bixasal khadfi ganidda ama finiinidda yani waxa wey quruuraxeeda ama dhagaxeeda macnaha waxa laga wadaa nebigu halkaa markuu marayo wuxuu u tilmaami rabay dadka u sheegay dhagaxa ay meesha ku tuurayaan jamrada qiyaasta uu leegyahay markaasuu wuxuu isa saaray labada farood ee suulka ku xiga waxaan u jeedaa midda gacanta midigtaa suulkeeda ku xigta iyo gacanta bidixdaa suulka labada farood ee murugsatooyinka ayuu sidaa isu saaray markaas wuxuu yidhi sidaasoo kale finiinka loo sameeyo bimacnaa dhagaxa labada farood inta la dhexgeliyo lagu gano mid la eg dhagaxa labadaa farood dhexgeli kara ee haddana labadoodu ay tuuri karaan oo gani karaan dhagax intaasoo kale la eg hana ka siyaadinin abuu nabig sal l intaa ha ka siidan ilaahay iyo xadgudubka lama rabo intaasoo kale waa macnahaasu marka tilmaamaya fa wadaca isbacayhi labadiisa farood buu dhigay assabaabatayn uma qaala wuxuu ay facala wuxuu sameeyey bixasal khadfi khadfiga waa finiinidda waaye waa yacni ama suulka iyo farta ku finiin ama labada farood isa saar dhagax yarkaa labada farood dhexooda laga tuuraya khadfiga la yidhahdo xasana waa quruuruxa ama dhagaxa yaryarkee la tuuraya uma kadib buu amara nabigu wuxuu amray almuhaajiriina muhaajiriintii buu amray fanazaluu markaasay degeen fii muqadami lmasjidi masaajidka xaggiisa horay degeen ayib masjidkee weye ah, masjid lkhayf waay masaajidka mina dhexdeeda ku yaalla mina masaajidka ku yaalla hadda aad isaga laftiisa la ballaadhiyo wuu jira wakhtigaa lafteeda oo xadiid baa nebiga ka sugan sal lla uu leeyahay sallaa fiihi sabcuuna nebiyan ah, toddobaatan nebi baa ku tukatay masaajidka isaga marka masaajid taariikhioo qadiim ah waay ah, marka masaajidkaas nabigu wuxuu amray muhaajiriintii fanazaluu waxay degeen fii muqadami almasjidi masaajidka xaggiisa hore wa amara wuxuu amray alansaara ansaar buu amray fanazaluu markaasay degeen min waraa'i almasjidi masaajidka xaggiisa dambay degeen uma kadibna nazla annaasu dadkii waa degeen bacda dalika markaa kadib marka markii la dejiyey dhul ansaarna meel kale la dejiyey dadkii intii kale soo hadhay degeen waxaa wariya xadiidka abu daawuud baa wariyey wannasaa'iyu nasaa'ina waa wariya bimacnaahu mid la mida sheekh albaani wuxuu leeyahy saxiixun calaa sharti albukhaari sidoo kale bayhaqina wuu soo saaray ujeeddada hadda laga leeya waxa weeye khudbadii nebigaan dhegaysanay isagoo mina ku khudbaynaya marka yowmu naxri in la khudbaynayo ayuu xadiidku tusi wa can abi bakrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey annabiyu nebigu sal lay slam yowmanaxri maalintii xoolaha la qalay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam atadruuna ma ogtihiin aya yowmin maalinka kee midka uu kaniya maalinka maalmaha ama maalinka maalinkani uu yahay miyaad garanaysaan qulnaa waxaanu nidhi allahu alle iyo rasuulu rasuulkiisa aclamu ogaansho badan tabcan way garanayaan inay tahay yowmu naxri laakiin waxoogaa waxay ka edebsanayaan waxaa dhici karaysa in allah iyo rasuulkiisu ay magac kale ku magacaabaan oo dee muxuu ahay sharcigii baa degaya saas daraaddeed inay ka hor dhacaan ma rabaane way ka edebsadeen allahu warasuuluhu aclam ayib fa sakata waa aamusay nebigu sal ly waslam xataa danannaa ilaa aan malaynay annahu isagu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono maalinkaa isaga biqayri ismihi magicii u aqoon jirna magacaan ahayn cabbaar buu waxaan isnidhi malaha magac kaluu soo wadaa oo kii aan aqoon jirnay aan ahayn qaala markaasaa wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahaanin yowmannaxri maalintii dhuundhabidda sooma ah soomaaliku maalinkaa maaha qulnaa waxaanu idhi balaa waa isagii qaala markaasaa wuxuu idhi ayu shahrin bishee weye haada kani bishanina waa bishee qulnaa waxaanu nidhi allaahu alle iyo rasuulu rasuulkiisa aclamu ogaansho badan ilaahay rasuulkiisaa naga yaqaan fa sakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aan malaynay annahu isagu sayusamiihi inuu magacaabi doono biqayri ismihi magaciisii magacaan ahayn inuu ku magacaabi doono bishan in magac kale uu ku magacaabi doono ilaa aan u malaynayba oo soo wado ayuu aamusay buui ayb faqaala markaasaa wuxuu uhi alaysa miyuusan ahaanin shahrigani dalxija bishii dilxija soo maaha qulnaa waxaanu idhi balaa waata balaa iska badaayo waaya qaala wuxuu idhi nebigu sal lla ayu baladin baladkee weeye haadaa kani baladkani waa kee magaaladan iyo meeshani waa xaggee qulnaa waxaanu idhi allahu rasuuluhu aclam fasakata waa aamusay allahu warasuuluhu aclam waxaa la dhihi karaa wixii ku saabsan axkaam shareeco wixii axkaam shareeca ku saabsan allah warasuuluhu aclam baa la dhihi karaa laakiin wixii axkaam shareeca ku saabsanaynee ilaahay cilmigiisa kala ah ilaahay rasuulka lama daba dhigi karo saas man maalan masale sharciyaa lagu weydiiyey aayad tafsiirkeed baa lagu weydiiyey xadiid baa lagu weydiiyey xugum baa lagu weydiiyey waad dhihi kartaa allah warasuuluhu alam maxaa waa sax laakiin wuxuusan nebi moxamed sal alay waslam wax ka ogayn haddii lagu weyddiiyo allaahu aclam baad dhihiye allah warasuuluhu ma dhahaysa saas macanaa allah warasuuluhu aclam haddii maalan lagu yidhaahdo war ninkii hebel ahaa waa maqnaaye ma yimid safartii ma ka soo laabto allah warasuuluhu aclam sax baa sax maaha allaahu aclam waaye allahu alam waay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh cilmigiisa intii ilaahay tabaaraka wa uu noolaystay iyo shareeco wixii ku saabsanaa oo ilaahay hadda weeyaan laakiin dhacdooyinkan kale dhacaya dee nebigu kama warhayo salawatu rabbi waslamu calayh ilahay baa khaaslata oo ilahay baa lemxuu ahay iskale marka in badan bay carabka ku badan tahay allahu warasuuluhu aclam oo laysraaciyo oo haddana la yidhahdo dee saxaabadaaba sameeyeyba allah warasuuluhu aclam fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aan malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bihayri ismihi magaciisa magacaan ahayn qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam alaysat albaldata soo maka ma ah albalda waa magaca magacayaasha maka ka mid qulnaa waxaanu idhi balaa weyta qaala wuxu uhi nebigu sal lay wasalam faina dimaa'akum marka dhiigagayaalkiinna wa amwaalakum xoolihiinna calaykum korkiinna xaraamun xaraam bay ka tahay dhiigagiinna iyo xoolihiinnu korkiinnu xaaraan bay kayiin ka xurmati yowmikum haada maalinkiinnan xurmadiisoo kale fii shahrikum haada bishiinnan dhexdeedu fii baladikum haada baladkiinnan dhexdiisa ilaa yowmi talqawna rabbakum ilaa laga gaaro maalinta aad rabbigiin la kulmaysaan xaaraan bay idinka yihin bimacnaa waxa islaamka ka hor xataa jaahiliyadii baa agtooda waxaa ka jirtay qanaaco ah bisha dilxija inay xurmo leedahay maalinta yowmu naxrina inay xurmo khaasa leedahay bishaba ha ka mid ahaatee maka iyo xaramkuna inuu xurmo khaasa leeyahay intaasi islaamka ka horna way rumaysnaayeen markay soo islaameenna arrintay muxuu ahaay muqarray ah taas oy sidaa u ogaayeen buu nebigu wuxuu ugu miaaliyey oo ugala mid dhigay dhiigga iyo xoolaha iyo cirdiga saas xurmada maka miyaad meel kaga dhacaysaa maya waa culustahay bishan xurmadeedana aleelaha waa culustahay maalinka xurmadiisuna waa culus dhiigga iyo cirdiga muslimkaa sidaasoo kale oo culus waay dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna iyo xaaraan buu markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam alaa hal ballaqtu bal sida saxiixa waxa weeye xurmada maka iyo xurmada kacbada iyo xurmada dilxija iyo xurmada yowmunnaxri intaba waxaa ka weyn dhiigga muslimka iyo cirdigiisa iyo maalkiisaa ka weyn xaadiis baa sidaa ku ee muxuu nebigu marka ugu tusaaleeyey tanaaba ka weyne maxaa loogu shabahay mid iyada ka hoosaysa ayaga dihnigooda iyo ogaantooda iyo siday rumaysnaayeen baa sidaa ahayd oo inay makka yowmu naxri iyo shahri dilxija xurmadoodu weyn tahay tiibuu marka nebigu ugu soo dhoweeye fahamka salawatu rabbi waslamu caleh saas weya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam alaa hooye hal ballaqtu ma gaadhsiiyey qaaluu waxaydhi nacamhaa war ilaahay xilkuu ii soo dhiibay maydin soo gaadhsiiyey markhaati ma ka qaala markaasaa nebiga wuxu ur sl ly slam allaahuma ashhad ilaahu markhaati ka ahow ilaahu farriintaad ii soo dhiibtay inaan soo gaadhsiiye marhaati ka noq falyuballiq marka ha gaadhsiiyo ashaahidu ninka goobjoogga ah ee khudbadayda dhegaysanaya hadalkaa maqlayay alghaa'iba ka meesha ka maqan ha gaadhsiiyo isgaadhsiiya hadalkaas fa rubba muballaqin waxaa badan mid la gaadhsiiyey hadalka awcaa inuu ka weelayn badan yahay min saamicin mid maqlaya yani marar badan waxaa dhacda ruuxa toos hadalka u dhagaysanayay weelaynta iyo xifdinta iyo camalfalka uu sameeyey inuu kaga fiicnaado mid isagu uu hadalka gaadhsiiyey oo ilaalinta iyo maqalka iyo fahamka inuu kaga fiicnaado fa rubba muballaqin mid la gaadhsiiyey awcaa inuu ahaado mid ka xifdin badan min saamicin mid maqlay marka ummaddaydu ha isgaadhsiisa warka hal isgaadhsiiyo falaa tarjicu ha noqonina buu nabgu sl ly slam bacdii gadaashayda kufaaran sidii gaalo oo kale yadribu xaaluu garaacayo bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaarka kale idinkoo islaynayo qoorta iska jaraya sidii gaaladoo kale gadaashay sidaa ha u noqonina buu nabgu sl ly oo dhiiggiinna aad bannaysataan wey man ama aad islaysaan waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey muhimadda xadiidka laga leeyahay wuxuu ku imaan doonaa in sha allahu tacala kitaabu xajka iyo meeshaasuu ku imaan doona yani axkaamtiisuna ay tahay laakiin muhimadda hadda laga leeya waxa weeye waa khudbadii nabigu uu jeediyey sal lay slam yowma naxri marka yowmunaxri inay tahay khudbo leeyihiin xujaydu oo loogu jeediyo mino halkaa nebigu ugu jeedin jiray inay sunno tahay buu xadiidku axaadiistu faa'iidaynaysa laakiin dee waa hadday suurowdo hadda laguma camalfalo hadda tabcan laguma camalfalo ooyo adag tahayba taqriiban maxaa yeelay dee maalinkaa isaga ayaaba kanshahayo xujo horta dhegaysanba soo ma maalinka waa maalinta inta badanba la dhammaadaba nin walba ninka kale iska riix oo yani waxa weye dhagaxa meesha gaadh oo yani yaan lagu ridin ee naftaada ceshe iyo waaba kadeedkii ugu darnaa waxba taaganba marka in hadda inta khudba loo jeediyo dadkaasi ay dhegaystaan hawl hadda fudud maaha wadciga hadda jira laakiin hadday suroobi weydo dembi lama gelin khaladna laguma dhicina sunno nebioo suuroobi weyday un waay laakiin waa un sunnooo yani waa shay oo nebigu sal ly waslam uu sameeyey xilligay suuroobi kartana in la sameeyo ay tahay hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali saxbi wslm